أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وبعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa inoo soo socday muxaadaraadkii aynu ka diyaarinay caalam aljin waashayaaطiin waالsixr wاlcayn wاlmas iljaan waa fadhigeennii lixaad marka intaanan fadhigaa gelin kelmad baan saxayaa subxaana aladii laa yansa walaa yakhta habeenkii dhoweyd markaan ka warramaynay masaa'ilka sideeda ah ee khaariqulcaadaha ah masaladii ugu horeysay waxaan ugu dhawaaqay irhaad oo daad ayaan aqriyey laakiin sidax saxdii waxaa weeye in saad la aqriyo irhaas intaasaan saxayaa halkan daadka ka aqriyey ba saad laga dhigaya eh, waxaa i toosiyey jasaahu allahu khayran eh, sheekh maxamed aadam ayaa igu baraarujiyey waa jasaahu allahu khayra eh, waxaynu soo wadnay muddo shan fadhi ah caalam ashayaadiin waljin waxay ahayd macluumaad guud iyo warbixin guud oo caalamka inaga qarsoon aynu ka warbixinaynay qadarka aynu ka warbixinayna xaqiiqatan qadar kaafiya ma ahayne waxaan uga jeednay uun bal in macluumaad fudud qofku uu ka helo eh, isagu marka uu eh, raadsan karo si uu waddooyinka qaldanna uga leexdo wixii saxana uu qaato waxaan isku dayaynay mar walba masalada la ysku hayo ee culimmadu ay ku kala baydheen inaan labada masalaba aynu sheegno ka bacdina ta ah intii aqoonteenna ah aynu tilmaanno marka waxaynu odhan karaa duruustii shantahaydee soo socday waxay u dhigmaan waa nadari waxaan la yidhaahdo theory-ga duruustan hadda bilaabaysaana waxa weeyaan waa duruustii bracticalka ahayd Eh, ama camaliga ahayd ayay noqonaysaa macluumaadkaas waxaynu u soo diyaarinay inaan isla fahamno cayntu waa maxay siday u falgashaa hawshay adeegsataa maxay tahay yaa caawiya eh, masal jin jinku haddii uu wax dureeyo eh, sixirka iyo qaababka uu wax u dhibaateeyo waxaasoo dhan waxay nagaga xidhmi lahaayeen macluumaadka shayaadiinta wax yar baynu markaa ka fahmnay marka hadda waxaynu istultaagaynaa isha iyo masil jin iyo sixirka ishu haaliban waa wax la isku wada raacsan yahay ummat alislaam in wax cayn la yidhaahdaa ay jirto ama cawri la yidhaahdaa inay jirto sixirkuna waa masalo macluum ah oo ummadaha islaamka wax yar mooyaane badankoodu ay ictiraafsayn jamhuuru ahlilcilm masalada in jinku wax durayn karo oo waxyeello u geysan karo bini aadmiga waa masalo qadiiman wa xadiidan culimmadu ay ku kala tageen culimmadii hore iyo culimmadan dambe laba qaybood bay u qaybsamaan qolo waxay leeyihiin aslan jinku waxba ma dureeyo bacdmuuna waxay leeyihiin maya jinku waxyeello wuu u geysan karaa insaanka markii doodooda aynu dhegaysanno ee aynu idhaahno maxaa adilla haysaan inaanu jinku waxba geysan karin iyo inuu jinku wax geysan karo adilada xaqiiqatan tirada badan leh waxaa iska leh qaybta odhanaysa jinku waxyeello waa geysan karaa weliba waxay u badan yihiin culimmadii islaamka ee hawshan ficliyan u dhex gashay sida axmed binu xambal oo kale iyo sida ibnu taymiya oo kale iyo culimmo badan oo hawshan iyaga ay ku soo baxsatay oo dabadeedna toos arrintan wax uga qaban jiray iyagu waxay ku tageen in jinku waxyeello u geysan karo insaanka qolada kalena waxay leeyiin maya waxba kama jiraan waxa weeyaan waa khusacbalaad waa khuraafaad waxna maxaanku dhaha suurtagalka maaha inuu jinku bini'aadmiga u dhibaato u geysan karo marka waxaynu marka hore eegaynaa intaynaan maxaanku idhaahdaa aynaan gudagelin qoladan diidan bal aynu weydiinno qoladan le dhibaatuu geysan karaa maxay adilo haystaan masalena maanka ku hayso oo inuu laga doodo masaladan jinku wax ma dureeyaa mise ma dureeyo masalo mubaaxa weeyaan waana masalo ijtihaad ku imanaysa qofka yidhaahda jinku waxba ma dureeyo laa yukfar lagu gaalaysiin maayo waa masalo ijtihaada qofka yidhaahda jinku waxbuu dureeyaana isna diintiisa waxba u dhimi mayso daliilunbaa laga rabaa waa innagoo isku qabanna sakaaradu biyaha may cabtaa mise ma cabto hadduu qof yidhaahdo biyaha ma cabto dee muu kufriin kii yidhaha biyaha way cabtaana daliilkaaga keenu labadan baynu odhanaynaa marka labadaa qaybood bay culimmadu ay u kala baxaan laakiin jamhuuru ahlilcilmi waxay ku tegeen in jinka oo maca shayaadiintooda ahi inay wax durayn karaan oo bini aadmiga ay wax yeeli karaan ayay ku tegeen markii la weydiiyey haatuu burhaanakum adiladiina keena sababta oo ah qofku marka uu wax diidayo waxna yeelayo ilaahay ugama tegin inuu yidhaha burhaankiina keena wuxuu ilaahay qur'aankiisa kariimka inoogaga warram uu yidhi wa qaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin haddii aa qabtaan injinku wax duray haatuu burhaanakum haddii aa qabtaan inaannu junki waxba durrayno haatu burhaanakum waa labadaasuun markaa bal waxaynu gudagelaynaa masalada ah inuu jinku wax dureeyo qolada ku tagtay adilaadkoodaan marka hore ka warramaynaa waxaa ka mida markaa adilaadka ay soo bandhigeen oo ay leeyihiin kow waxa ilaahay inooga warramay bay yidhaahdeen inuu shaydaanku cadowgeenna yahay cadowgaaguna siduu wax kuu yeeli karaba wuu kuu yeelayaa mar hadduu cadaawad kuu hayo fursad ma luminayo ilaahayna qur'aankiisa wuxuu ku yidhi ihbiduu bacdukum libacdin caduw cadow inuu yahay baa ilaahay noo sheegay inna ashaytaana lakum caduwun faattakhiduuhu caduwa inuu cadow inoo yahay ayuu rabbi inooga waramay hadduu cadow inoo yahayna waxyeello waa geysan karaa waxaa kaloo ilaahay qur'aankiisa kaga waramay in maalinta aakhiro dadka riba cunayaasha ahi ay sidii dadka jinku dureeyey oo kale adduunka ay salsallaabayaan oo ay dhicdhici doonaan oy kacaakufayaan fii suurati albaqara qaala allahu tacaala aladiina ya'kuluuna alriba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu ashaytaanu min almas taasay cuskadeen waxay leeyihiin mas waa waxa weeyaan waxyeellada iyo taabashada iyo durada ayaa la yidhaahdaa bay yidhaahdeen marka ilaahay wuxuu ka tusaale qaaday aakhiro marka la yimaado ribac cunayaashu sidii wax waalan oo dhacdhacay oo shaydaan dureeyey oo kale ayay kacaakufi doonaan daliilkooda saddexaad waxay yidhaahdeen waxaa ilaahay ka warramay nebiyulaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam markii dhibaatadu gaadhay wuxuu tilmaamay inuu shaydaanku arrinkan ka dembeeyey qaala allahu tabaaraka wa tacaala wadkur cabdanaa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya ashaydaanu binusbin wacadaab binusbin wacadaab marka aayaddaas waxay noo tilmaantay nebiyulaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam inuu ibliisku dhibaatooyin u geystay dhinaca axaadiista hadday ka eegeen waxay yidhaahdeen waxaa nebigeenna laga wariyay calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa oo muslim uu warinayo eh, abu saciid alkhudri baana nebiga ka warinaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa tahaa'aba axadukum falyumsik yadahu calaa fiihi fa ina ashaytaana yadkhul waa sariix bay yidhaahdeen haddii qofku uu haamhaamsado ama halaaqyoodo waa inuu afka isku qabtaa sababta oo ah shaydaan ayaa afka ka gelaya waana xadiid saxiixa oo muslim ayaa warinaya markuu imaam nawowi xadiidkan sharxayay fii sharxi muslim wuxuu odhanayaa qaala alculamaa amara bikadmi altathaa'ub wa raddihi wuxuu rasuulku ina amray inaynu xajinno oo aynu isku adkayno haamhaamsiga oo gacanta aynu afka saaro si aanu shaydaanku muraadkiisa u gaadhin oo maxay ah min tashwiihi suuratihi wa dakhli famihi wa dixkihi minhu xadiid kale isna wuxuu sheegayaa oo saxiixa qofku marka uu haamhaamsado inuu shaydaanku ka xaraabaysto oo uu ku qoslo oo uu ka dhigto wax lagu qoslo marka wuxuu tilmaamay imaam nawowi raxmatullaahi calayhi in xadiidku ina amrayo inaan afka isku qabanno marka qofka bini'aadmiga uu caajiso oo afka kala qaadayo masalada shanaad ay deliishadeen waxaa ka mid ah rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam xadiid abaa hurayra uu ka soo wariyey wuxuu nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam ida stayqada axadukum min manaamih fatawada'a falyastanfir alaaan fa inna ashaytaana yabiitu calaa khayaashumihi qofku markuu habeenkii seexdo ee uu soo tooso markuu weysaysanayo saddex jeer sanka si fiican biyaha ha u geliyo oo ha iska soo celiyo nebigu wuu sababeeyey calayhi salaatu wasalaam arrintaasoo wuxuu yidhi habeenkii labadiinna sandul ayuu u hoydaa shaydaanku waa xadiis muttafaqa bukhaari iyo muslim baa warinaya waxay idhaahdeen laba meelood ayaa ilmahan jidhkeenna ka bannaan midi waa sanka afka waa laysku qaban karaa indhahana waa laysku qabtaa labadaa bannaan bay idhaahdeen labadaba wuu ka faa'iidaystaa ibliisku habeenkii halkaasuu u hoydaa dhegahana wuu ku kaajaa dheguhu dabool ma leh dhegahuna wuu ku kaajaa sida xadiis saxiix oo nebigeenna ka sugnaatay laga warramayo wuxuu yidhi nebigeenna calayh isalatu salaam agtiisa waxaa lagaga warramay nin habeenkii aan salaatuleylka u kacaynin ilaa waagu uuni dilaaco qayb noloshiisaba qayb kuma laha inuu habeenkii salaatuleyl u kaco markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi daaka rajulun baala shaytaanu fii udunayh ama fii udunih ninka aad ka sheekaynaysaan waa nin kadeedan waa nin shaydaan dhegihiisa kaga kaajaad ka warramaysaan buu nebigu yidhi ninka habeen oo dhan iska hurda oo tagoogta qaninsan aan daqiiq saacad keliya salaatuleyl u kacayna wakhtiga samadu furan tahay waa nin shaydaan dullaystay buu yidhoo dhagaha kaga kaaje xadiis isna waadixa baa jira oo ay warinayso safiya bintu xuyay radia allahu tacaala canha wa ardaaha oo ay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam muctakif ku ah masaajidka ayaan soo booqday wakhti habeennimo ah masaajidkaan ugu imi waxoogaa baa nebiga la fadhiyay calayhi salaatu wasalaam dabadeedna waan saro kacay si aan gurigayga ugu noqdo dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu damcay inuu isoo dhoweeyo markaan bannaanka u soo baxnay baan meel bannaanka istaagnay dabadeedna laba wiil oo dhallinyaro oo ansaaran ansaartii ah ayaana soo ag meel yaroo hadhqoodaal ahoo eh, meel yaroo bay soo mareen dabadeed markay arkeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo gabadh la taagan ayay aada u degdegeen nebigu markaa wuxuu is yidhi aarmuu ibliisku halkaa dalla ka dhigtaayo hadhow yidhaahdaa rasuulkuba waa kii naagaha bannaanka la taagnaa markaasuu nebigu ku yidhi calaa rislikuma cagta dhiga kaadsada gabadhan aan la taagnahay waa sawjadaydii safiya bintu xuyay markaasay saxaabadiina xaashaa lilaah nebigii allow kuu danniyi mayno inaad qof ajaanib ah xilligaa mugdiyada bannaan la taagan tahay nebigu markaa wuu sababeeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna ashaytaana yajri min alinsaani majra dam shaydaanku sidiisaba xididada dhiigga ma faaruqo uu dhex socdaa wa innii khashiitu an yaqdifa fii quluubikumaa suu'a waxaan ka taxadaray in qalbigiinna uu ka faa'iidaysto qalad uu u sheego uu yidhaahdo sawkaa rasuulkiinnuba cidlada la taagan marka waxay dhahan xaashaa lilaah nebi allow kuu nisbayn mayno in arrinkaasi adiga kaa suurtagalo imaam ashcari abulxasan alashcari wuxuu isagu tilmaamay kitaabkiisa maqaalaat ahli sunna waljamaaca markuu qorayay wuxuu isagu ayiday qowlka ah inuu jinku uu dhibaato u geysan karo oo uu durayn karo bini aadmiga wuxuuna ku yidhi kitaabkiisa innahum yaquuluuna ina aljinna yadkhulu fii badani اlmasruuc waxay culimmadu yidhaahdaan qofka bini'aadmiga ah jinku wuu geli karaa dhibaatana waa u geysan karaa waanu legdi karaa waxaanay deliishadeen buu yidhi culimmadaasi aayaddii aynu soo aqrinay aladiina yaakuluuna alriba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladiina yatakhabaduhu shaytaan min almas imaam axmed binu xambal xilli xilliyada ka mid ah ayaa wiil uu dhalay oo la odhan jiray cabdullaahi waa wiilkii loogu kunyoon jiray oo isna nin caalima ahaa ayaa aabbihii wuxuu ku yidhi yaa abati aabbahayow inna qowman yascumuuna anna aljinna laa yadkhulu fii badani alinsi dad baa waxay sheegayaan inaanu jinku geli karin jidhka bini'aadmiga fa qaala alimaamu raxmatullaahi calayh yaa ibnii yakdibuuna haada huwa daa yatakallamu calaa lisaanih sow kaa carabkii bini'aadmiga adeegsanaya markuu soo dhex galo carabkii bini'aadmiga kaa adeegsanaya weeye qolada odhanaysa jinku bini'aadmiga ma galana been bay sheegayaan buu odhanayaa imaam axmed binu xambal imaamu ahli sunna waljamaaca waxaa kaloo rasuulkeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka bini'aadmigii markuu habeenkii seexdo ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaadoe halkaa qadaadka saddex guntimood buu guntaa maaha timaha waxa weeyaan maxaanku idha qaybtan hurdada ee neerfisyaasha ayuu culays uu saarayaa qofku hadduu dhukurto uu yidha haddaan timahaba iska xiro muxuu guntayaa macnuhu xaggaa maaha timaha lagama wado e waxa weeye farsamo nooc sixirahoo kale oo uu ibliisku adeegsado oo qofka bini aadmiga cibaadada habeenkii ka seexiyo saddex guntimood guntimoodbuu habeenkii guntaa qofku markuu seexdo mar kasta uu guntin xidhaba intuu dharbaaxa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu odhanayaa calayka leylun tawiil farqud habeenkaama tegin weliye iska hurud buu odhanayaa ruuxa muslimkii markuu salaatuleylka u kaco ee ilaahay dikrigiisa uu xuso hal guntin baa furanta dikrigaasaa furaya markuu weysaystana guntinta labaad baa furanta markuu salaatuleylka tukadana guntinta saddexaad baa furanta buu nebigu yidhi fa asbaxa nashiitan tayiba nafsi qofku markaa isagoo dhiiggiisu firfircoon yahay buu waagu u baryaa wa ilaa asbaxa khabiida nafsi kaslaan qofku haddaanu salaatuleylka sad ku lahayn habeenkii markuu tooso xataa salaadda subax baa ha tukadee firfircoonidii la rabay oo maalintaa nolosha ku bilaabi lahaa ma helayo isagoo kaslaana buu kacaya xadiidka sidaasina waxay yidhaahdeen waa xadiid muttafaqa bukhaari iyo muslim ayaa labadooduba ay soo wariyeen waxaa kalay tilmaameen culimmadaasi ee xadiid saxiixa baa isna jira oo inuu dhib u geysto bini'aadmiga jinku tilmaamaya abaa hurayra warinaya waxau tilmaamayaa xadiidkaasi maa min mawluudin ilaa washayطaanu yamasuhu xiina yuulad fayastahil saarikhan min masi shayطaan ilaa maryama wabnaha bini-aadmi dhasha oo aanu jinku ama shaydaanku aanu gujinin ma jirto marka laga reebo maryama binta cimraan iyo waladkeedii oo ciisa oo calayhi salaatu wasalaam labadaa ruux iyaga wax dhibaato ah wuu u geysan kari waayey sababta oo ah wuxuu ilaahay aqbalay ducadii gabadhii awliyada ahayd ee labadaa carruura ay ka tafirmeen wa innii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaytaani alrajiim oo maryama durriyaddii waxay ahayd gabadhaas ciisana wuxuu durriyad u ahaa maryama labadaa carruurunbay dhasho isdhalay labadaas ilaahay ducadii gabadha waa ka aqbalay wax dhibaato ah uma geysan marka uu xadiidka ibnu xajar alcasqalaani uu sharxayay wuxuu yidhi qaala abariyu imaamu tabari markuu masaladaa ka hadlayay wuxuu yidhi haada acn min ashayطaan huwa ibtidaa'u altasliid faxafid allah maryama waibnaha minhu bibarakati dacwati ummihima ummiha marka ugu horraysa weerarku ibliisku soo qaado bini'aadmiga waxaa ugu horreeya gujadaa uu gujinayo sidaa darteed baa rasuulkeennu tilmaamay in qofka bini'aadmiga gaal iyo islaam marka shaytaanku gujiyo inuu yastahillu uu qaylinayo nimankan sayniskuna waxay idhaahdaan masaladaas waxba kama jiraane marka qofka bini'aadmigihii dhasho marka hore sanbabadiisu way isku dheggan yihiin sida baaloonka aan la buufinin marka allaaliya markuu hawada u soo baxo uu naqaska qaato ayaa labada sanbab kala baxaan bay yidhaahdaan dabeedna kala baxa ay kala baxayaan buu ilmuhu xanuunsanayaa markaasuu ilmuhu la qaylinaya haadaa waa sheekh yani shay iska kadib ah haddii ay sababtu taa tahay waxaa rasuulkeennu inooga waramay maryama iyo ciisa midna inaanu qayliyin oo dhibaatadaasi gaadhin labadaasba sanbabkoodu wuu kala baxay marka waxaynu qaadanaynaa qawla rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam alladii laa yatakalam ila bilwaxyi ma yandiqu cani ilhawa ilaa waxyun yuuxa adilada ay soo qaadanayaan culimadaasi aad bay u badan tahay waxaa ka mida maalan xadiidkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ay u warramaysay gabadhii dhabar furanku uu ku dhacay ee ku tidhi nebi allow dhabar furan baan qabaa waan ka tukan la'ahay waan ka soomi la'ahay markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cudbi ku qabo markaasaad tidhi dhiigga iga socdaa wax cudbi hor joogsan karta maahan markaasaa wuxuu yidhi mare intaad ku qabato isku xidh waxay tidhi wax joojin karaya ma ahan markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam arrinka aad iiga warramaysa haddaan kuu sheego daa inamaa daaka haada rakda min rakadaadi shaytaan waa ku dhufasho uu jug ku siiyey raximka haweenka isagoo doonaya inuu ka khalkhaliyo cibaadada dhiiggan kaa furmay sababtiisa waxaa ka dambeeya waa cidhibtuu ku dhuftaa raximka markaasaa dhiig ka furmaa dumarka waxaanu uga gol leeyahay inay salaadda uu ka waswaasiyo ee waxaad yeeshaa bishii saddex lix maalmood oon waxaad u ictibaarisaa inuu dhiiggiyo caadada yahay inta kalena iska tuko qaab buu u sheegay markaa loo tukado culimmada fiqigu ay idiin sheegtay ama lix maalmood ka dhigo ama toddoba maalmood ka dhigo xadiidkaasi wuxuu sariix ku yahay in raximka dumarka uu ibliisku nabar ku dhufto nabar uu ku dhufto dhiig ka yimaado taa macnaheedu waxa weeyaan hadduu dusha kaga dhufan lahaa dushana haddee dilaaci lahay ee inuu gudaha galo dabadeedna halka uu nabarka gaadhsiiyabaa meeshaa ka cad bay yidhaahdeen culimmada baabkaa ka hadlaysa haddii aynu intaa ku soo ururinno adilada ay soo tilmaameen culimmada ku doodaysa inuu jinku dureeyo bina'aadmiga waxa la weydiiyey maxaa adilo haysataan inaanu jinku duraynin bini'aadmiga waayo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam in badan muslimiinta wuxuu lahaa idaaya waxa u baahan tihiin ka tegi maaya su-aasha iga daaya haddii aad leedihiin jinku waxba ma dureeyo haatu burhaanakum iyagu markaa wax deliilo oo rasuulka ka sugnaaday oo odhanaya jinku waxba ma dureeyo may soo bandhigin laakiin waxay isku dayeen inay cilleeyaan aayadahan iyo axaadiistan saxiixa ah inay si kale u fasiraan inay si kale u fasiraan laakiin wax daliilahoo cad ay yidhaahdeen aayadda ama xadiidkaasaa sheegaya bini'aadmiga inaan jindurayn may soo bandhigin axaadiistaasunbay siyaabo kale u ta'wiiliyeen aayadda qur-aanka ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu tilmaamayo maalinta qiyaame inay dhacdhacayaan waxay ku tilmaameenba aladiina yaakuluuna riba aayadda aynu soo qaadanay waxay leedahay bay yidhaahdeen aakhiro ma ahan adduunkay ka warramaysaayo dadka riba cunayaashii ifkay ku saxariirayaan baa laga wadaa ayay odhanayaan axaadiitan kale oo dhana qaar saxiixana way waxay yidhaahdeen way cileeyeenoo waa daciif qaar saxiixana waxay yidhaahdeen sidaa lagama wada sidaasaa loo jeedaa calaa ayati xaalin horta labada qolaba waa ixtiraamaynaa qolada odhanaysa jinku waxba ma dureeyo inkastoo adilo lagu qanco aanay keenin iyo qolada odhanaysa jinku waxbuu dureeyaa oo adiladoodiina aynu soo bandhignay labadaba waynu haynaa laakiin qowlka raajixa ah oo jamhuuru ahlilcilmi ay qaateen waxa weeye maadaama jinku uu yahay cadowga bini'aadmiga inaannu u tudhaynin kayfiyad allaaliya kayfiyaduu doonaba uu waxyeelo u geysan karo anigu haddaba shakhsiyan sagaal iyo labaatan sanaan baabkan ku jiray oo waxaan aan ka shaqaynayay sagaashankii ilaa abtunaaw waanuun ka agdhowaa Eh, wixii aniga isoo maray shakhsiyan ayaan soo bandhigayaa tusaale yaroo koobkooban oo aan shakhsiyan anigu u arkay xaqiiqo ahaan oo aan cidi iiga warramaynin hal qiso waxay ku saabsanayd aniga oo burco markaa fadhiya waa sagaashan iyo siddeeddii taqriiban sagaashan iyo sagaalkii meelahaas taariikhdu ay ku beegan tahay waxaa ii yimi laba nin nin baa xanuunsanaya ninka kalena wuu wadaa ninka kale ee wada aad baan isu naqaanaa waa nin mutacalima oo jaamacadihii soomaaliya ka baxay ayuu ahaa nin ay maadeeriyiin buu ii keenay ninkaasaa markaa xanuunsanayay siduu isagu u waday ninkii markuu ii keeneen qur-aankii ku bilaabay isagii waday baa igu duldhacay isagii waday ayaa igu duldhacay isagii baan markaa ku mashquulay kii kale ma dhicin markaan qur-aankii ku bilaabay isagii baa dhacay isagii markaan qur-aankii ku aqriyay isagu koomuu ku jiraa marka carabkiisa waxbaa ka hadlay maxaa ahaydeen gabadh baan ahay heble hebel baan ahay ninkan waan jeclaa sixir baan waraabiyey calooshaan u fadhiyaa sixirkii bay tidhi ninkii markii uu soo miiraabay ayaan waraystoon ku yidhi caloosha ma wax xanuunaa kaa haya marka wuxuu yidhi hadda ayaan ka soo noqday jermany waxaanay ii sawira caloosheeday sawireen waxay yidhaahdeen xiidmaha ayaa qayb dhani ay dhimatay waa lagaa goynayaa madoobaati marka wuxuu yidhi bal aan soo diyaargaroobo sidii markaa ballan baan la leeyahay dhakhtarkii jarmalka ahaa waxaan rabaa jermany inaan tago jinniyadan lasoo dirtay ee loo soo dirtay inay maxabo ninkan ay jeclaysiiso waxay isu beddeshay marad inqalaba sixr walaa yuflixu saaxiru xayu ataa waxuu isu bedelay sixra almarad waxaana loo xidhay sixra almaxaba in ninkan uu jeclaado naagtan way suroobi weyday waxay isu bedeshay sixra almarad marka waxay ii sheegeen jinkan la soo adeegsaday khaadimka ah ee sixirooluhu soo dirtay waxay noo ii sheegeen halkan madow ee dhakhaatiirtu aragtay annagaa sawirkan samaynaynay keliya waxaan rabnay uun inaan kharash garayno oo aan rafaadino oo xidmaha badh la jaro muddaan markaa qur-aankii ku wadnay alxamdulilah uu raystay ilaa hadda uu shaqaystaa muhim maaha inaan magaciisa sheego oo niman aad saaxiib ahaynba ah. dhacdada labaad waa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan bay ahayd isla burca lafteeday taasina igala kulantay waxaa la ii keenay inanaan sinimala waa shan iyo toban jir afar iyo toban jir oo aada iyo aad yani u qurux badan maa sha allah inantaa ayeydeed ba haysta hooyadeed way dhimatay marka ayeydeedaas ma kala garanay ma tii aabbaa ma tii ma kala garanaya inantii markii ay ilaa dhowr iyo toban jir noqotay miyi bay ku haysatay ay u shaqayn jirtay ayaa waxay damacday inantii inay magaalada ay ehelkeedii kale ay u timaado waxbarato islaantii iyadoon wax xumee islahayn waxay u tagtay kuwan sixiroolayaasha waxay tidhi inantii waxaan rabaa inaad iigu samayso jilib xidh jilib xidh miyaa garanaysaa waa garanaysaa inanta waxaan rabaa inaad iigu samayso jilib xidh si aanay iiga tegin ba'yaydeed iyadu waxyeello geysis ma lahayn sixirkii ay u soo qabatay jirilbixidhku waxa weeye qofkaa la rabaa inaanu gurigaba ka bixin ama aanu magaalada ka bixin ama aanu qofkaa la dabrayaa qofkiibaa la dabrayaa si aanu meesha uga tegin inantii sixirkii sidii lala rabay muu noqon sixralmarad bay isu bedelay maskaxdeedii baa khalkhashay marna wuu soo galaan maskaxday qabsadaan marna way sii daayaan inantii intay maskaxda qabsadeen baa maalin maalmaha ka mida intay gaas iyo kabriid u dhiibeen ayay qabadsiiyeen inantu marka ilaa intaa naasaha ka hooseysa way ka gubatay dhammaantood way gubatay inantii oo yacnii aada iyo aada u rufaadsan baa laygu keeno burco marka mashkiladdu may ahayn inay isgubto waxa aniga iiga damqasho badnayd mar allaaliya marka la is yidhaahdo dhaya ee dhakhtarku uu doono inuu dhaymihii saaro ayuu jinkii hadlayaa uu leeyahay dhaymada naga daa haddii kale dhinaca addeeya sameeyo dhinaca kalean diirka ka qaadaynaa meeshii gubatay adoo saa u arkayabaa dhinacii intuu diirku ka cararo ayaa dhiiggu saa uga soo boodaya ka soo boodaya hadba dhinaca la dhayeemayo dhinaca kaluu nabarkii ku dhufanayaa dabeedna waxaan go'aansannay in aan afka ka siinno dawadii mar haddii dhaymadii waa bahal caniida buu ahaa qofkiina waa qofta jilicsan oo laguma sii e, e, tiigsan karo dhakhtarkii markaa waxaanu isla qaadanay in antibiotic inantii la siiya been idiin sheegi maayo masaajid baan fadhiyaaye afar xabo antibiotic baa mar keliya aanu liqsiinay isla wakhti yar gudaheed xagga dambey ka keentay iyadoon wax allaaliya wax dheecaani aanu gaadhin antibiotic waa taqaano kan dee abuqumbulaha haddii candhuuf yari taabato markiiba kala daata ayaa intay hunguriga martay oo caloosha martay oo xiidmaha martay waxaasoo aasid ah iyo waxaasoo qoyaana intay ka badbaadeen ayay toos uga soo baxeen duburta afartii midhba gacantaanu ku qaadnay iyagoon bari gaadhin wax allaali wax isbedeli aanay jirin yidhahaye wakaas dawadiinnii ayay nagu yidhaahdeen inantii markaan u maaro weynay oon si allaaliya si aan u weynay inantii markaa aniga waa layga qaaday waxaan anigu hawshan waxba ka qaban kari maayo ma garanaya hadda inantii inay dhimatay iyo inay nooshay laakiin aad bay u silciyeen aad bay u silciyeen gabadha eh, waxa kaloo aniga isoo maray ilmo yar oo afar jir ah ilmo yar oo afar jir ah oo meel harqoodaale buu ku cayaarayay show caruurjin leeyahaybaa uu wax gaadhsiiyey jinkii baa ilmihii yaraa galay ilmihii yaraa isagoo suuxsan baa laii keenay ilmahaa yari weligii meel jin lagu shidayo iyo meel qur-aan lagu aqriyayo meel laysku yeelyeeli karo weligii muu arki ilmihii yaraa markaan qur-aanka ku aqriyay wax cod weyn baa igala hadlay maxaa ahaydeen jibriil baa la idhaahdaa oo maxaad ka rabtaa ilmahan yar carruur buu igaga joogsaday tacarurta idinkaa arkaya maa ka leexsataan wuu nagu soo kadiyey adu cabbaar qur-aankii ku aqrinay ku aqrinay ilaahay ilmihii uu badbaadiyey caadi buu u soo toosay adar bal warranoo de waa ilmo yar waxba fahmi maayo caadi buu iila sheekaystay wax dhibaato aana muu dareemin laakiin dee codka noocaas oo kalea ah ilmuhu muu lahayn markiibana wax suuxdina maahayn markaan qur ku aqriyay uu soo baraarugay qisada kale la yaabka leh ee ila kulantay waxay ahayd gabadh reemiya baa lai keenay af ingiriisiga ma taqaan af ingiriisiga ma taqaano markaan qur-aankii ku aqrina way dhacday jin daldalmayoo ingiriisi aqriya nagaga soo booday dayaanoo af garanaya af ingiriisi waan kula hadalnay marka anu horta intaa waan arkay jinkaa af ingiriisiga ku hadlaya naagta rimiiga ka dhex hadlaya ilmahaa yaree afar jirka ah iyo kuwa maxaanku idhaahdaa eh, eh, sixirka loo soo diray eh, marka intaas waa macluumaad badan baan idiin hayaa insha allah markaan sixirka iyo jinka iyo meelaha hawlaha aan galo laakiin inta waxaan u soo qadimay inaan uun daliil ka dhigno in qowlka raajixi uu yahay inuu jinku waxyeelo gaadhsiin karo eh, binaaadmiga inuu jinku waxyeelo gaadhsiin karo bini'aadmiga eh, sideedabana caalamkan siyaabo badan baa dee bini'aadmigan looga baayac mushtareeyaa nimba si uu wax uga raadiyaba nimba uu wax uga raadiyaba sixirkuna sidiisaba waan ka warami doonaaye inta badan sidii loogu talagalay uma hirgalo mararka qaarkoodna kii sixirka soo xidhay baaba isku rogaa inqalaba sixru cala asaaxiri marka waxaa intaa haddaan ka faa'iidaysto aan ka digayaa waxyaalaha la shaqaysta shayaadiinta iyo jimanka in aada looga taxdiro dhib badan baa ka timaada iyadoo ujeeddo loogu tegay sidii iska beddelaysaa oo si kale ay isu beddelaysaa hadda aniga maantadan qolaa ii timi qoladaasi marka markhaati bay iga rabaan inaan arrinka markhaati kaco waxay igu yidhaahdeen gabadh ismahaan la yidhaahdo oo cilaaj ku haysata boqoliyo kontonka meelahaas ayaannu u tagnay waxay noo sheegtay in maxaa sheekh ismaaciil iyo sheekh maxamed cumar dirir ay labadaba fatwo ka haysato noocan ay u shaqaynaysaa inuu sax yahay oo weliba maxaa sheekh ismaaciil dawooyinka iyadoo ay u dalabto iyadoo u keento haddaad rabtaan orda oo maxaa sheekh ismaaciil u taga oo soo weydiiye waan weydiiyo naagtu maxay ku shaqaysataa waxay leedahay waxay tidhi junuud muslima ila shaqaysaa junuud muslima ayaan wada shaqaysanaa waxay ii sheegeen marka eh, kuwii u tegayba waxay tidhi adiga sixir baa adigiiyo ninkaagii lagu kala kaxeeyey sixir lagu fara yaraystay ninkaagii sow kuma maqno dibadda haa telefoonka mayuu kaa qabtaa maya igama qabto waa laydin kala eryey marka waxaan rabaa inaan adigana sixirkii kaa furo isagana aan sixirkii ka furo adiga shan boqol dollar baad keenaysaa hawshaad way sahlan tahay isagana nambarka telefoonkiisa isii halkaa uu jooga baan ku daweynayaa laakiin hawshiisu way culus tahay kun shan boqoloo dollar baad keenaysaa waa maantadan isaga hawshiisu way culus tahay kun shan boqoloo dollar ayaad keenaysaa way ii yimaadee waxayna lacagtii barh bay naga haysaa barh bay naga haysaa maxaan yeellaa marka waxaan ku idhi wax allaaliya wax gabadhaa aan ka aqaano iyo dawa ay aniga ii keento iyo fatwa ay ii weyddiisay ma jirto in shaytaan la adeegsadana shareecadu ma oggola ee arrinkaa ka taxadara arrinkaasi inta faraha badan dhib buu u keenaa makhluuqa waxaynu ka warramaynay dhibta isha iyo sixirka qiso yaroo aad iyo aad u la yaab leh baan idinka sheekaynaya oo xaqiiqo u dhacday gabadh baa waxay burcoy hayd in badanna waan ka sheekeeyey si ay ugu cibro qaataan dadku waa masalo aad yani in lagu cibro qaato u mudan gabadh reer burcaabaa waxay siin jirtay nin miskiina ayay aroor walba quraac siin jirtay ilaahay dartii laxoox iyo subag iyo waxay isugu dari jirtay koobkeeda koobkiisa shaaha ah ninkii maalintii dambe ayuu gabadhii la hadlay wuxuu ihi heedha gabadh yahay waxaan kuugu abaalgudo garan maayo laakiin waxaan doonayaa inaan ku abaalgudo oo ninkaaga ku jeclaysiiyo oo aanu meel kaleba aanu hawaysanin waa si fiican bay ku tidhi waa saxe iga caawi deedna qardhaas qoran buu u keenay maalintii dambe wuxuu ku yidhi ninkaaga barkimada u hoosgeli kaa ah, maxaanku idhaa cid kale hawaysan maayo halkaasuna ha kuugu jirto way ka qaaday barkimadii bay hoos gelisay ninkii markuu soo hoyday ee barkimadii ku seexday ninkii waabu shaqo tegi waay kaadi uu u kaco mooyaane xataa salaad waa u kici kari waay uu kaca hadday wax yar uu cuno jiifkuu ku cunaa amba fadhiguu ku yarcana hurdadiibuu ku noqdaa haddana uu kaca markuu kaadi qabato hurdadiibu saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen ayuu jiifba ka kici waayey wuu sariirtii uun jiifaa waar war dee shaqo tag waan daalanahe idaadaasunba hayaa maba shaqo tegayaba dabadeedna isagoo musqusha galay ayay ka soo saartay meeshii way gubtay ninkii caadii buu u dhaqaaqay markuu iska tegey shaqadii buu tegey ninkii kalena wuu yimaadaa mar walba ka warran ninkii si fiican bay tidhaahdaa sidhinkuu haystaa <laughs> maalintii dambe wuxuu yidhi ku kaloo ka xoog badan baan kuu keenayaa ku kaloo kii ka xoog badan ayaan kuu keenayaa waaya iikeen bay ku tidhi wax yaroo tuman ayayuu u keenay wax yaroo tuman ayuu u keenay wuxuu ku yidhi shaaha ugu dar haya keen bay tidhi way ka qaadday waagii aroortii dambe markuu isagu imanayay ayay isagii shaaha ugu dartay isagii bay shaaha ugu dartay marka shaahii dhadhamiyey ayuu cabaaday na waa maxay waxaan kuleeda siisay na waa maxay waxaan kuleeda siisay maradiibuu turay ku waashay been idiin sheegi maayo isaga kii waxaa soo dhigay na maxay waxaan kuleeda na noo dhiibtay ku <laughs> <laughs> tiri ninkaaga sii waxaad nagu tidhi ninkaaga sii ayaannu dee adiga ku siinay been idiin sheegi maayo sidiibuu horta ninkaasi uu ku waashay marka waxaan ka wadaa unasixukum billaah nin ceel galay oo aan ka soo warraminnin maaha baa layidhi waalraa'idu laa yakdibu ahlah alraa'id laa yakdibu ahla meelaha aad ku warwareegaysaan ama gabadh la jeclaysanayo ama nin la jeclaysiinayo waxaasoo dhani hadhow dhibbay keenaa aniga intaasoo jeer waxaa isoo maray waxaa soo martay gabadh loo qabsaday madiido oo madiidadii is iscakistay madiidadu waxa weeye waxaan ay carabtu u yidhaahdaan tiwalada oo qofka ayaa waxaa la rabaa inay wax jeclaato ama ninka inuu wax jeclaado ayaa la rabaa madiidda la yidhaha carabigana tiwala ayaa lagu yidhaahdaa inantii markii madiidadii loo qabtay dhammaan wax allaaliya wixii rag ah oo dhan bay saniftay xataa aabbaheed xataa walaalkeed wax walba way saniftay ragba hadduu noqdo qadhmuununbuu u soo uray halkii laga rabay inay ninka jeclaato bay jamiica arijaal oo dhan bay nacday mid kalena way soo martay oo isla madiidadaasa oo markii madiidadii loo qabtay nimow nin ma tahay uun u jeclaatay wax allaali wixii ninba sheegtaa way iska daba ordaysaa waxaa anigu aan la kulmay ama la ninkii arkay uu iga warramay ninbaa wuxuu soo samaystay madiido waa qiso aada u cajaa'ibo qosol badan ulbaa loogu soo qabtay oo had iyo jeer miyiga markaad aragto ulbaa wax loogu soo aqriyayaa wixii eh, maxaanku idha junuuddii lasoo raacinayaa deedna ninkii oo ushii wata ayaa wuxuu soo maray meel eh, ceelahoo laga dhaansanayo ayuu soo maray ushiisiina iska sitaa isagoo markaa ushiisii sita oo doonaya inuu ceelkii ka cabo ayaa dameer meesha taagnayd oo la dhaaminayay ayaa ku soo yaro dhowaatay dabeedna ushiibuu iskaga dhuftay dameertii dameertii baa daba carartay isagii meeshu maraba way daba qaylinaysaa un maraba way daba qaylinaysaa war dameertii maxaad ku samaysay war dameertii baa ka hadhi weyday si allaaliya si looga reebo dameertii waa la garan waaya aakhirkii dameertii waa la dilay aakhirkii dameertii waa la dilay xaqiiqatan marka horta caalamkan aynu ku noolahay waa caalam wada asraar ah oo aynaan furfuri karaynin oo ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila marka aqoonta maanta aynu u leenahay iyo mugga aynu u leenahay cilmigani waa aad buu u yaryahay ilaa iyo haddana dadkii kama waantoobayaan war ilaahay qur'aan buu ina siiyey wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa waraxmatu lilmu'miniin ninbaa nin sheekha u yimi wuxuu idhi sheekhow qur'aankii aniga wuu idhibayaa marka laygu aqriyaba qur'aankii maba ku caafimaadayo wuxuu yidhi dee munaafiq baa tahay maxaad ku cadaynaysaa de qur-aankaa ku sheegay buu yidhi وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا walaa yasiidu aalimiina ilaa khasaara dee daalim baa tahay buu yidhi towba keen markaasuu qur-aanku wax ku anfacayaa adigu haddaad qur-aankii ku kalsoonayn oo iqa ku qabin waxba kuu tari maayo daalim baad noqonaysaa daalimkuna ma intifacsado dee qur-aanka qur-aanku wuxuu anfacayaa muuminka sideedabana wuxuu anfacayaa qofka dee yaqiinsan ana cinda danni cabdii bi udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba ilaahay barya idinkoo rumaysan inuu ilaahay idin aqbalayo uma baahanaysaan mushacwad iyo sixiroole iyo wax jin la shaqaysta midnaba qofka bin muslimka uma baahanayo liannahu wuxuu haystaa kalaamullahi tabaaraka wa tacaala ilaahay kalaamkiisii buu haystaa marka waxaan idinku naseexaynayaa dadka meelaha fadhfadhiya ee jimanka adeegsanaya ee shayaadiinta wax la qaybsanaya ee wax weydiinaya waxaan ku yidhi qolyahan maalintii dhaw idiin yimidee gabadha lahaa wax lacag baan siinay maxaa ku rumaysateen waxay tidhi waxay noo sheegtay xaaladahaygiio dhan bay nooga warrantay xaaladahaygiio dhan bay nooga warrantay magacaygiibay sheegtay magaca aabbahaygba sheegtay kii awowgayba sheegtay dhibaatooyinka aan qaboo dhan ii sheegtay waatan de habeenkii dhaw idinka waxaan wax saa u sii ridan maaha inuu maxaanku dhaha shaydaanka la shaqaysanaya inuu kaaga warramo xaaladdaadoo dhan wax muhiimahoo qofka biniaadmigaa awliyanimo tilmaamaya ama qofku inuu qaybka wax ku ogyahay tilmaamaysa ma aha labadan shaydaane qariinadunbaa iswaraysto anigii kaaga waramay marka baaraka allaahu fiikum waxaan idinka digayaa oo idinka nasteexaynayaa dhib badan baa ka timaada marka loo tago saaxirka iyo maxaanku dha kuwa mushacwidiinta ah diin ahaanna waaba dee lagu baaba'ayo waataan ka soo warrannay ruuxii sixiroolo u taga ee rumaysta wuxuu ka waramayo faqad kafara bima unzila calaa muxamed xadiidkii saxiixa ah qofka sixiroolo u taga wax diinu haysta ma jirto diinta islaamka bannaankuu ka yahay in loo taga ma ahan haddii aan la yidhaahdo waxaan isku dayayaa intaa caawa inaan casharka ku joojiyo wixii ka dambeeya inaan bal isha iyo qaabkay ku timaado iyo sida loo daweeyo iyo xaaladaheeda inaan ka warranno maanta waxaynu ka warrannay uun adiladii labada qolo iyo xaaladihii anigu markaan goobjooga ka ahaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان حتى نساق لروضة وجنان